yidhi laamuljuxuud gadaalkeeda la idmaara u yidhi afar kaloo kale afar masalo kale ayaa waajib loo idmaaraa afartii xataa ugu horreyday tii labaad ay nooga bilaaban waa bacda ow almas'alatu mas'alada mas'alada athaaniyatu ee labaydaa oo anta waajibka loo idmaaraa kaa'inatun bacda ow ow gadaalkeeda ayay ahaatay allatii owda bimacnaa ilaa bimacnaa ila ahaatay ow ilaa ow bimacnaa ilaa ilaa macnaheeda ahaatay almas'alatu mas'alada mas'alada athaniyatu oo labaydaa kaainatun bacda ow ow gadaalkeeday ahaatay masalada labayda oo ficilka mudaarican mudmaraa ee waajib u idmaaran lagu nasminayo bacda ow ow gadaalkeeday ahaatay allati owda bimacnaa ilaa ilaa ku macnaha ahaatay ow bimacnaa ilaa waxaa la yidhaahdaa hiyo latii yanqadi ma bacdaha shay-an fa shay-an ow waxaa la yidhaahdaa hiya alatii yanqadii maa bacdaha shay-an fa shay-an waa midda waxa ka dambeeyaa in yar in yar u gudmi karo waxaa ka dambeeyaa in yar in yar waa u gudmi karaa waa ansaxee taasaa la yidhahdaa ow oo bimacnaa ilaa hiya alatii yanqadii maa bacdaha shay-an fa shay-an waa owda waxa ka dambeeya u gudmo in yar in yar iyo qayb qayb kaasaa la yidhaahdaa ow amase ilaa ow bimacnaa ilaa ilaa ku macnaha ahaatay ow bimacnaa ilaana waxaa la idhaahdaa hiya alatii yaxsulu maa bacdaha dafcatan waaxida ow oo bimacnaa ilaa ah waxaa la yidhaahdaa hiya alatii yaxsulu maa bacdaha dafcatan waaxida waa waxa owda waxa ka dambeeya hal mar uu soo xasilayo ee aysan dhici karin inuu maraad soo xasilo hmm, mara waaxida waa inuu soo xasilaa hal mara waa inuu soo xasilaa ee ma ansaxaydo inuu qayb qayb soo xasilaa kaasna bimacnaa ilaa a la yidhaahdaa bimacnaa ilaa ayaa la yidhaahdaa alcilmiga gabalaa sheegeen o oo bimacnaa keey ah oo meesha hadda uu ka yidhi fiiri o bimacnaa ilaa ah alcilmiga gabal waxay yidhahdeen o bimacnaa xataa marka ilaa iyo xataa maxaa ka dhexeeyey macnaha ka dhexeey wuxuu yahay alintihaa a ka dhexeeyey laakiin macnay ku kala duwan yihiinaa jirta oo waxa weeyaan xataadu marna waxay noqon jirtay bimacnaa ilaa intihaa intihaa'iyaa marna bimacnaa key tacliiliya marka haddii la yidhaahdo xataa mar walba macnaheedu ma noqonaayo intihaa oo maray waxay noqo bimacnaa key saas darteeda qowlkaasaa fiicana la yidhi meesha laga dhihi lahaa bimacnaa ilaa in la yidhaahdo ow oo bimacnaa xataa in la yidhaahdo sababtuna waxay tahay owdan mar macnaheedu wuxuu noqonaa intihaa marna macnaheedu wuxuu noqonaa tacliil labadaas maadaama uu noqonaa waxay lamid taha la dhihi karaa xataa ee ilaa lamid ma ahan sababtoo ah ilaa oo tacliiliya ma jirto ma jirto laakiin owdu maray tacliil ku imaaneen oo bimacnaa key oo kala sida mithaal la urdiyana allaaha low yakfira lii fiiri la urdiyana allaaha ilaahay waa raalli garaynaa oo raalli garaynaa oo raalli garaynaa o yakfira lii kee yakfira lii inuu ii dambi dhaafo daraaddeed markaas lagama dhigi karo bimacnaa ilaa oo intaahiya ma laga dhigi karo sababto qaladayba noqe macna qaladaa soo baxa ilaa haddaad bimacnaa ka dhigto ilaa intaahiya maxay noqee ilaahay waxaan raalli garaynaa intuu ii dhaafo hadduu ii dhaafo iska dayna mar damba raalli waana baail marka o bimacnaa ilaa ah waxaa ka feecan in la yidhaahdo o bimacnaa xataa ah marka maxaa yaele o bimacnaa xataa hataad tidhaahdo markay tahay intihaa'iyadiina bimacnaa xataa waa tahay markay tahay tacliiliyadiina bimacnaa xataa waa tahay labadii macno xataadaa kuu shamline xataadaa kuu shamline laakiin haddaad tidha bimacnaa ilaa mihaalkana ishkaal kugu noqonaa la urdiyana allaaha ow yakfira lii ow yakfira lii kaasoo kalea iskaal kugu noqona ow bimacnaa ilaana waxa weeye hiya alatii yaxsulu maa bacdaha dafca waaxida waa midda waxa ka dambeeya hal mara dhaco uusan mamar u dhici karin labadaba bacdigood waa la nasbiyaa ficilka mudaaric an mudmaraaho waajibaa lagu nasbiyaa owdaana ma aha naasiba iyadu sababtoo ah owdu waa xarfu cadaf iyadu waa xaraf mushtarak ah bayna alasmaa'i walafcaal owdu waa xaraf mushtarak ah bayna alasmaa'i waalafcaal waxaana horay u soo ogaanay xarafku hadduu mushtarak yahay asalku waa allah yacmala marka wax ficilka nasbina inuusan owda ahayn ee uu an yahay saasad ku garane sababta owdu waa inaysan camal falinaaba asal ahba falawalu mid ka horeeya oo ah ow bimacnaa ilaa ah waa siduu dhigaya ka qowlika waa hadalkaagoo kale oo aad tidhaahdo laalzamanaka waan ku laazimina waa ku laazima oo ku laazima oo ku laazima waa kugu dheganaana wey waana ku daba socaa ow taqdiyani xaqii ilaa an taqdiyanii xaqi intaad xaqaygii iga guda xoogaa daynu kugu leeyay markaasuu ku leeyahy waa kugu dheganaana inaad xaqi ii guda marka fiiri owda hadda maxaa ka dambeeya taqdiya ka dambeeya soo maahan qadaau lxaqi yanqadii shay-an fa shay-an oo maanta wuxuu ku le war labaatankan qaado labaatankan ayaa berri soddonkan iga qaado saa dambe afartankan qaado war xaqaagiisoo kuma dhammaan khalaas fiiri iyar iir u gudba oo qofka boqolaba kule du toban ku siiy tobankaas waa baxa ha la dhihi maayo ma ansixin sagaashana haray ma la dhahay waxaa la leey tobankaas waa ka gudmaye sagaashana ku baaqi marka iyar iir u gudma marka taqdiya waa la nasbiye an mudmara bacda o ayaana lagu nasbiyey ilaa an taqdiyani xaqa intaad iga gudin wa qaala shaaciru wuxuu yidhi laastashilana sacba shayga adag waan fududaysana macnaha waa u dulqaadanaho waa u sabra wey laastashilana waa fududaysanaho fududaysanaho fududaysana oo shay fudud ayaan ka dhigana asacba shayga adag oo udrika intaan ka gaarayo almunaa hididilyaalka almunaa waa jamcu munyatin munyadana maa yatamanaahu linsaanu alha waxa qofku jeceliya qofka moogta qofo waxbuu ufakaraa qofa wuxuu ufakaraa inuu waxa weeyaan barto luqada naxwada oo sarfi barto oo sulfiqi barto oo balaaqo barto oo kitaab iyo sunno inta ula soo jeesto meel uu waxa weya saaro ha inta kitaab iyo sunno lasoo ag fariisto uu wuxuu rabaa inuu ka gaaro gaayatulijtihaad marka haaye waxyaalo qofku widi diishanayo baa qofku waxyaala uu hididiishanayo soo uma mid kale wuxuu rabi lahaa inuu cayaartooyda koobka qaadan noqdo dhafoorku xiirin barse webihiin isku ekaysan funaanadoodu soo gada bal haddana surweelkooda ku dhegano dhuuqa dhuuqu soo gana maantoo cayaara hadduu hoogaa ku dhaawacma meesha waa duubi waa u safra safrayna taabtigeed hameedu in fulayd lagu gaara ha fulayd hameedu in lagu gaara safray rabtaa waa duubana lugtiisa waa la hitina waa la booda maalinka dambe marka dambe inuu meesha ku soo baxo iyo madax uga banjarta labadaba dhexdee labadaba dhici karta marka un shay waxaa la ihahdaa almunaa waa waxa qofku rabo inuu gaaro ah, waa waxa qofku rabo inuu gaaro hmm, muxaadaraday leeyihin xataa meelaa inta lagu qabto ciyaalka benuleyda walaalayaal arrintaan arrin fudud maaha sabaray rabta dhaqaalay rabta waqtigay rabta waalidku ma jecla macalinku ma jecla shiiqu ma jecla waxaasoo in laga gudbay rabaan caqabado badanaana hortaaga marka qofaan safrin meel ka gaari maa muxaadaraad badheelaad waxaanadalkaa dheer ila mogta ducaatu shaydaan wey markaa dacwood dheeray rabtaa laftirkeeda hamoog inuu iska fudayd ayaga dhan ku wadaan laftirkooda qof walbaa waxa uu hidashaa fudayd ku gaarina haday qayr tahay iyo laftirkeeda naarta ataa shaqay rabtaa mogta naarta wa shaqay rabtaa laastashilana waa fududaysanaho fududaysanaho fududaysanahu yidhi asacba shayga culus oo adag oo udrika ilaa an udrika intaan ka gaaro almuna hididiryaalka hididalyaalka marka hal mara miyaa la gaara Ah, waxyaalaha qalbigaaga ku jira hal maalin shan bilood ina shiik ku noqotaa rabtaa ha ka yaabin qadri ilahi shan bilood ag fadhine ah, wuxuu rabaa tano kisya kisya maalin xooga bal naxwaha qayb ka bal maalin kitaab kale soori maalin mid kaleeto maalin sarfi faan maalin balaqa faan maalin usuul faan maalin caqiida faan maalin xadiis mustalaxa ah kuusii dhima adawaadkan aaladeedan dhammaynba intaadan gaarin asal iyo maqsuud marka sida muddo inaad daba joogto uu raba soo maaha maalinba xoogaa soo xasilina maalinba baab maalinba baab barkiis xaata o udrika marka waxa ka dambeeya owda oo idraaga ah yanqadii shay-an fa shay fa shay-an wey idraagu qayb qaybu u imaana ee hal mara ma ahan lagu waxyoona habeen lagu s shiiqa ugu adeegayo beerta ufalaaya habeen lagu soo dheelmay run maantaas run maantaas nabigaba habeen laguma soo dheelmin saddex labaatan sana la baraayade nabi maxamed sala allahu alay wasalam saddex iyo labaatan sana loo waxyoonayo ka waran haday hal habeen iska noqo nabigaba la siila hal habeen soo maha faman qaadat ilamaalu hididilyaan uma hogaansamin ilaa lisaabirin qof sabra maahan qof aan sabrin waxyaalaha amaal waa jamcu amali waxyaalaha uu hididishaa ma gaaro lagama yaabo inuu gaarayo wax uu hididishana waa inuu sabro geemka xadkaas kursiga raba imsu soo mara soddon sano xagga kari maanta soddon qof dil baali konton kale dil maalinta boqol dhaawac adiga halagu dhaawac carar dhaqaaluha kaa dhamaade haddana soo ragaal celi waa sabra maal danbu kukufa iska dhimanaa ama waa gaara marka un sideedaba wax walba shar iyo kayrba waxay rabaan maogtahay in lagu safro dadka waxaw shartuna safraya kuwa kayrkuna inay safraana la rabaa marka ka safar badnaadaan faman qaadat ilamaalu hididilyaalku uma hogaansamaano ma gaaro ilaa lisaabirin qof safra kaliya u hogaansamaan maalshaahidku waxaw utrikadaas waa la nasbiy utriku ay ahayd waa haani midka labeeyo oo o bimacnaa ila ah wey o bimacnaa ila ah ka qawlika waa hadalkaagoo kaloo tidhaahdo la laaqtulanna alkaafira wallaahi gaalka waa dilaa oo dilaa oo dilaa o yuslima ay laa an yuslima inuu un islaamo mooye si kale iga badbaadima ama waa islaami ama waa andila maxalshaydku marka waa islaamnimada o yuslimadaas wey hadda awda ficil ka damba waa islaamnimada islaamnimada mara waaxiday soo xasile ama waa maqnaane in yar in yar maaha haduu yidhaahdo maanta ba horta nabiga nabi maxamed sala allahu alay slam dib igu dhige bal allahan maanta ogolaana weliba iska gaalkiisa to nabi maxamed diidan yahay sala allahu alay ma ansixin qayb ka mid a la dhihima la dhihi maayo ilahi waa laga dhaadhacsha nabiga u dhihma waa gaala laleeyahy gaal weeya laleeyahy waa inuu hal mara ku dhawaaqo shayateynka oo nabiga iyo ilaahay hal mara waa inuu qiro shayateynka ee mid laga yeelima duusan labadaba wada qirin habad laga yeelima marka islaamnimadu dafca waaxid qofku soo gala hal maru soo gala ka bixidana laftigeeda hal mara laga baxayd markan yarima ilaa an yuslima wey ilaa an yuslima in islaama maahane iyo wa qawlu shaaciri wa ka qawlu shaaciri shaacirka qowlkiisii oo kale weeye oo yihi wa kuntu waxaan ahaa idaa qamastu markaan samaynaa qamsiga waa saas canjarufyada qofka saas farii sul ugu qabato jirkiisa oo kale jisiga wey saas markaa jirkiisa u qabatoo kale wa kuntu waxaan ahaa idaa qamastu markaan qabto qanaata qowmin qoom warankooda qanaadka waa rumxiga waa waranka qoomkana raggaa la yidhahda hmm, hmm laa yaskar qowmu min qowmin casaa an yakunuu khayra minhum walaa nisaaun min nisaain casaa an yakuna khayra minhuna marka asal alqowmu waa alrijaal ayaa la yidhaahdaa aayaddaasa caddayda wa kuntu waxaan ahaa idaa qamastu markaan qabtoon samayna qanaata qowmin qoom warankood kasartu mid jebiya kucuba xagliida kacbiga waa laha shayga soo taagan shayga soo buuran alayhahda kacb alkacbu waxa weeyaan waa annaashi shayga soo taagan wey shayga soo taagan kacbada kacba waxaa laleeyahay dhulkay ka dheer ah, sideed iyo toban dhudhun ay ka ujeedaa hadda hmm, dheer marka kacba waa sida wa kawaaciba atraaban waa saas hmm, wa kawaaciba atraaban waa marka waxa weyan kacbo aanqawgu fiiri jirki lugti waa ka soo buurayn sooma jeed meeshaas laftaas irtaa soo buuran ciribta agteeda kacboolaa la yidhahda ah, maxaa la soo buuranta saas usoo buuranta kacbiyaa la yihahda marka wax alla wixii soo taagan aa la yhahda kacbi qasabka fiiri qasabkaoo kaleeto usha qasabka oo dheer sow meelo ma leh guntimaan kacb yaa laha kulligeed meelahaas kacb yaa la ilaa ah, meelaha siday u buuran yihin waa ka dheeryihin usha inteedii kale marka shayga soo taagan la haha kacbi marka haddana wuxuula jeedaa xaqlaha meelahaas maaragtay oo xibnaha oo usha qasabkaah oo kale wa kuntu waxaan ahaa idaa qamasto haddaan qabto qanaata qowmi qoom warankood kasartu mid jebiya kucuubaha xaglaheeda aw tastaqiima ilaa an tastaqiima inay toosto fiiri waxa istiqaamada ka dambeeya in yar in yar u dhicmaan halkan ka jebi tanna jebi tanna jebi waa toosta mea laleey hadaad jebido waa u dhamaatay waa la tuura ama waa toosi ama waa jebina wuxuu la hadda ul maahan iyo warane waxa weyan qola haddaan madax u noqduu leeyahay aniga waxa weeyaan fasaad haduu jiro fasaadka waa istisaalina hule meesha fasaadku ka imaana waxa weya gacan birahan ku qabana ilaa ay dariiqa ku wada dhacan oo wax juula la waaye Hmm. gacan bira aan ku qabana waa shafahu leey waa shafa sidii qaar yidhahdeen maaligaaba fadwooda yidhahde dis qofka uu xukumo saddex milyan saddex milyan shacab u taliya ah, tusaale shacabkii waa toosi diiden waa dhiblowye lay noqday noloshii waa adkaatay xaquu leeyahay sharci ilaahi way yidhahdeen imaam maaligaa yiri ay yidhahdeen hal milyan kow inu kaga siiyo bal labada milyan oo kale ha noolaato dariiqa cagta ha saare ah, laakiin waxay dhahan culamadu warkaas waa iska yidhi maalig lagama hayo maaligku yidhina ma taalo naxariis darra meesha ugu daweyn mog inaad tirahdo ummadda shacabka thuli horta dhaabmeen hulitaanka kale iyagu ha noolaadeen ah, shaacirkan saas warkiis uga keeni oo ila hadday talada ii dhibtaan dadka fasaadka wadan waa istisaalina hule ah, waa inay wadada cagta saaraan ee ma dhacay buu leeyahay soo jiid siida isagoo qaldan soo qabo haddana siida isagoo mufsida ma dhacay buu leeyahay ah, waa inaan gacan adag ku qabtaa oon kaw siiya ama waa inuu toosaa labada mid noqda huleey waaya ilaa an tastaqiima falaa agsiru jebima kuxuba xaglooda marka bay toosto khalaas waa nabadgelina xaglaha ka jebima ilaa an tastaqiima in toosa maahane falaa agsiru kuxubaha walaa yasixu an takuuna inay noqoto hiya owdii hunaa halkan bimacnaa ilaa ma noqon karto halkan bimacnaa ilaa walaa yasixu ansixi ma an takuuna owdii hunaa halkan inay noqoto bimacnaa ilaa ilaa macnaheed maxay u ansixi weydeen liana alistiqaamata bimacnaa ilaa a laga rabaa fiiri walaa yasixu ansixi ma an takuuna an takuuna hiya awdi huna halkan inay noqoto bimacnaa ilaa ilaa macnaheedii maxay ansixi weydey liana alistiqaamata toosnaantu laa takuunu ma noqoto gaayatan yool lilkasri jebinta oo inta shayga la jebiyo oo la jebiyo marka dambe toosnaan laguma tago eh, ama waa jaba ama waa toosaa waay warka haddaad ul soo gal hadda soo goosatay geedad ka goosatay waa toosine dabaad saartay ushi inay toostaa rabtaa ma ogtahay markaad kululaydad saas leedahay labay mid noqo inay toosto iyo inay bashtira da bashtiraala tuure eh, ma ahan macnuhu bash ha waa ii fiicnaatay bash ma dhici karto ha bash hadday tiraada la tuuraada mota ushi waa macna beeshay ha waa macna beesha marka jabintu toosnaan laguma gaaro yool kuma noqoto ee eh, waxa weya labo imaa kasri wa imaa istiqaama ah, dadka qaabkaasaan ula dhaqmaa leey waay almasalatu thaalitha masalada saddexayda almasalatu masalada masalada athalithatu saddexayda kaa-inatun bacda faaisabiya faaisabiya gadaalkeeday ahaata masalada saddexayda oo anta mudmarada waajib loo asturo oo ficilka mudaaric nasbinayda kaa-inatun bacda faaisabiya faaisabiya gadaalkeeday ahaata faaisabiya waxaa la yihahdaa waa alatii qusida bihaa kownu maa qablahaa sababan lilficli aladii bacdaha xashiyada ayna dhigayda taas fau sababiya horta xaa la yidhah way macnaheeda la fahmay mogta fau sababiya wayna macnaheeda garataa hiya fau sababiya allatii waa midda qusida bihaa loola jeedo kownu maa shay ahaanshadiisa qablahaa horteeda ku sugnaaday sababan sabab uu u yahay lilficli aladii bacdaha ficilka gadaalkeeda ku sugnaaday fau sababiya taasaa la yidhahdaa fau sababiya waa fa-da waxa ka horeeya uu sabab u noqonayo waxa ka dambeeya fa-da kaasaa la yidhahdaa walaabudda waana laga maarmaan an takuuna lilcaطfi inay caatifo tahayna laga maarmaan ayda noqoshe oo fa kasta oo fausabiya waana caatifo fa kasta oo fausabiya waana caatifo taas ogo taas munxadiga lagu soo ogaado laa yakunu qadaaun calayhim fa mowtun waanaga isku cadfaynay oo dhahaynay waxa weeyaan waxay cadfaydaa masderka muta'awalkaa ee anta ka dambayda ficilka lagusoo laga soo dhalaalina waxayna ku cadfaydaa calaa masderin mutasayadin mima qablaha mulana soo mari warkaas ah. waxay cadfaydaa oo macduuf ah masterka laga dhalaalina anta meesha ku asturan iyo ficilka ka dambeeya waxayna ku cadfaydaa calaa masderin mutasayadin mima qablaha master hore laga soo ugaarsaday marka fadu waana sababiye waana caaifa labada isku darsataa la rabaa fiiri waxtaraza wuxuu musanifku iska ilaaliyu ku yidhi waxtaraza wuxuu musanifku iskaga ilaaliya difaaci sababiyati markuu kuleeyahay min alfafaada allatii faada hiya faadaasu limujaradi lcadfi usugnaatay ah, waxaan akrinayna sajaacida wey naxwu maa taatinaa noo imaameydid fatuxaditnaa noo sheekaymaydid fiiri waa iska cadaf cadiya maa tatinaa noo imaameydid fatuxaditnaa annaga noo sheekaymaydid sheeko qof la wareegayo oon daalib ahayn oo waqtiba ku xisaabtamayn annaga kaasu noo imaan noo imaan mar haddaad sheeko wado faa-iida sheegay bimacnaa sheeg famaa tu bimacnaa famaa tuxadituna noo sheeg ka mida macnaha fa inay nafyigii la wadaagto kutusa hadda fiiri fa tuxadituna taada waa caaifo tuxadiu ay cadfee tati ay ku cadfee xagga icraabta iyo xagga macnahaba waa la ishtiraaga xagga icraabta waxa weya tati way rafcisnee soo maaha tuxadituna waa rafcisan tahay xagga macnahana tati waa la anfiyey soman tuxadina waa la anfiyey nafyigana waa la ishtiraaqe way la ishtiraaqeen wuxuu ku yidhi fahuwa tuxadiu fahuwa ficilkanaad celine shariikun waa mid la wadaaga shariikulmacduufi caleyhi u idaafeen fahuwa tuxadiudu shariikulmacduufi caleyhi macduufu caleyhi buu la wadaagaa fi nafyi nafyiga addaakhil caleyhi galay macduuf caleyhi wuxuu ahaa tati soo maaha nafyiga galayuu la wadaagaa fa yurfacu waa la godaa wacalaa daalika kaas wacalaa daalika kaas korkiisuu ku sugnaaday qowlu ilahay qowlkiisa tacala ilah waa sarreeyaahe ilaah uu yidhi subxaana walaa yu'danu ahlu naarka loo fasix maa walaa yu'danu loo idmi maa lahum ahlu naarka fayactadiruuna mana cudur daaranayaan oo wax cudurdaara heli maayaan lamaba lehe walaa yu'danu loo idmi maa lahum liahli naar fayactadiruuna mana cudur daaranayaan oo macnaha cudurdaar ay la yimaadaan meherayaan فالفاufاada hunaa halkan caadifaة waa caadifo wاlficlu ficilka aladi ficilka istaqara bacda gadaalkeeda ku sugnaaday daakilu waa mid galay fii silki nfyi nafyiga tixdiisu galay nafyigu la tixan nafyiga e saabiqa hormaray wakaanahu qiila waad ayadoo la yidhi walaa yu'danu lahu loo idmi maa ah. falaa yactadiruuna ma cudur daaranayaan wax taraystu waxaan iska ilaaliy hadalka ibnu hishaama iskale hadalkaan hadda akrina ibnu hishaamale oo aan sijaacida ka akriyno wuxuu ka soo raray sharxa shuduurka uu ka soo raray marka sharxa shuduurkana waa kanoo kaleo matniga iyo sharxa isaga islale markaasuu ibnu hishaam waxtarastu waxaan iska ilaaliyey biqowli hadalkayga an takuuna lilcadfi markaan leeyahay aydan noqoshe min jaclihaa kada in laga dhigo limujaradi sababiya sababiye oo kaliya laa lilcadfi cadaf aysan usugnaan aydan noqoshee wayuqadaru lficlu ficilka wayuqadaru la qadaro alficlu ficilka alladii ficilka istaqara bacda gadaalkeeda ku sugnaaday mustanafan xaalu yahay ay mabniyan xaalu yahay mid ku dhisan calى mubtadain maxduufin mubtada la xadfay fainahu ficilkaas fainahu fainahu shaniye dhe fainahu shaniye yajibu rafcu godaa waajiba muxuu u waajibay waa likhuluwi lficli ficilka ka marnaanshadiisa min annaasi uu ka maran yahay iyo warjaazimi fataqulu waxay leedahay maa tatina ma imaamayid faukrimuka fanaxnu fa ana ukrimuka ad leeda maa tatina ma imaamayid faukrimu ukrimu marka iska rafcsanta maa tatini aywa maa taatini ii imaan maydid wey ya mutakalim wey saas qor maa taatini ii imaan maydid fa ukrimuka waa ku karaamayna ha waa ku ikrimaanaha i ima waa ku karaamayna waa ku karaamayna marka fa ukrim waa rafsantahay mubtada maxduufay ku dhisantah mubtada maxduufa meesha ku jira bimacnaa fa ana ukrimuka wey oo meesha waxa weeye fa ana ukrimuka mubtada meeshaas ku aniga ukrimuka waa ku karaamayna likownika ahaanshada aad tahay lam tatin inaadan ii maadaama adiga baqad haddaad ii timaad cashara iseega darsigan ku ceshalahayaa iseega sheeko lee wada adiga daalib matii marka halkaagaan ku waranaynaa qarashanbu ku ogolahay haddaadan ii imaan laho wadalika idaa kunta ilaa cadow wax kaaga daran qof daaliba wax uga daran waqtigiisa ma jiro qofka ka goyna ha qof kuu yimid kuu sheekayna baaba waa waqtigaa wax baabina ha daalibka rasmigaas wuxuu jecelyahy keligiis inu meel joog ilaa arday wuxuu dadka u jecelyahay qofkii mudarsi kula ceshaay oo masale faa oo juudi la bixina ama qof sheeko wadaa waa ka naxa marku ujeedo dariiqu maray dariiq kaleta inuu ka baxa dhacdo dariiq kale laxdi jira abaru kuu sheekayna ama adkaartu kaa kala goyna ad marka hayna waa ku waranayna wadaalika arrinkaas xasin waa soo xasila idaa kunta marka tahay idaa kunta markaa tahay kaarihan mid neceb oo dhibsana liityaani inuu ku yimaado waa markaa dhibsayda inuu ku yimaado markaad leedahay hayna waa ku karamayna markaas wey walfarqu farqiga udhexeeya bayna haadal weji wejkan oo ah ma ta'tiinii fa ukrimuka midaan iyo tii ka horeydo aheed walaa yu-dan lahum fayactadiruun labadaas isma la fiiri labadaba waa la rafcina labadaba waa la rafcina ismana le labadaba waa laga ixtiraasay labadooda waa marfuuc oo midna nasba kuma banaana labadooda isku baab maahan marka tanaa laga raba inaad fahamto wlfarqu farqiga udhexeeya bayna haada alwejhi wejkan iyo waladii kii qabla ka horreeyey ana alwejha wejki wejka alawala horreeyey yashmalu nafyu nafyigu wuxuu kulminaye fiihi wejkaas dhexdiisa maa qabla alfaaifaad waxa ka horeeya iyo wamaa bacdaha labaduba manfiyay ahaayeen oo waxay ishtiraagayeen macduufka macduuf caleyhi ahaayeenoo nafyiga iyo exraabka labadaba waa ishtiraagayeen oo waa ka dhexeeyey wahaada alwejhu wejkan insaba nafyu nafyigu wuxuu ku shubmay fiihi wejka dhexdiisa ilaa maa qabla alfaaifaada wax ka horeeya halkaasuu ku shubma hubya dhaca nafyigu halkaasu ku shubmaa khaasatan akhusu waan gaariyeela khaasatan gaariyeeli duuna maa shay kasaku ku shubmaa bacdaha ka dambe waxaa ka dambeeya anfi maafaada liannaka adiga lam tajcal kama yeelin alfaafaada lilcadfi cadaf haakada sidaas afaada waxaa faa'ideeyey almusanifu ibnu hishaam a faa'ideeyey fii sharxi shuduur ku faa'ideeyey fandur fiiri tamaamow hadalkaas dhammaystirankiisa faino hadalku xasan waa mid wanaag badan hadalka xaggu ku yaala sagoo dhammaystiran ee xagga u raac intaan yartaan kuusoo naqliyey ha marka faadu waana inay sababiye tahay waana inay tahay caadifo labada kii la waayaba nasbada waa la weyna ayadoo sababiyenimadii la waayo caadifnimo kaliya laayuqa lagugu miaaliyey waxa lagu mihaaliyey walaa yu-danu lahum fayactadiruun ayadoo la hayo sababiyenimadii laakiin caadifnimadiyaa la waay caadifnimadiyaa la waay maxaa ku baxay sababiye waa la haya laakiin caadifadiya la waayo ayadana waa la rafcina markaas ah. maa taatini iima maydid fa ukrimuka waa ku karaamayna imaati la-aantaa sababteedan kuu karaamayna ee eh, ha ii imaan kaliya fakrim hadda waxa faisabiyo waaba laakiin ma ahan caadif oo istinaac hadalka hadalku waa mustanaf wey hadalku waa mustanaf waayo almaslatu masaladi masalada ahaniyatu labayda kaainatun bacda faai sababiya faai sababiya gadaalkeeday ahaatay idaa waqtigiin ahaatay kaanad ay ahaatay iyo faai sababiya masbuuqatan mid lagala hormaray binafyi nafyi nafyigaasoo maxdin barxla min macnal ihbaatika barxle nafyi maxdi ah oo aan ihbaat ku jirin min macnal ihbaati ka barxladhe nafyi maxdiga ko aw dalabin dal in lagala hormaro bilficli ficil lagu dalbo waa in dalab oo ficil lagu dalbayo lagala hormaro ficil lagu dalbaayo maxaa baxay dalabun bilficli saddexaa baxday maxamed muxidiin cabdilxamiid fiiri xaashiyadiis maxamed muxidiin cabdilxamiid fiiri saddexaa baxday washtiraatu kowni dalabi dalabka ahaanshadiisa shardinta la shardinaa bilficli ficil lagu dalbo yukhriju wuxuu bixinaa ishtiraadkaasu alaaata ashyaa saddex shay uu bixinaa saddex shay oo dalaba hadday hormarto ficilka ka dambeeya la naslima ko alwalu shayga ugu horeeya adalabu waa dalab bismi lficli lagu dalbo haddii ismulficlu hormaro lagu dalbo ficil mudaarico fa ku jirta gadaal maro la nasbima ma la nasbi karo naxwu seex aamus fa yanaamunaasu dadku waa seexanayaani heri seex aamus fa yanaamunnaasu dadku waa seexanaya hadda fiiri yanaam waa ficil mudaaric fana waa gashay ana waa gashay dalabna waa ka hormaray laakiin dalabkiiy muxuu noqday ismu ficilu noqday maaha ficil yanaamu waa inaad rafcidaa waani nuuca labaado baxaa adalabu waa dalab bilmasderi lagu dalbo naxwu darban zaydan zayd garaac fayataadabu edabu yeelana fiiri yataadabu ficil mudaaric oo fa ay gashay soo maaha haye ma la nasbinayo dalabna waa ka horeeya oo darbantu maanta idribay la macnata waa masder naaib an m waa masder naaib can ficli laakiin ma la nasbi karo sababtoo ah waa darabun waxa wey bilafdi masder wey ee maaha bilficl wahalit adalab waa dalab bilafdi khabr lafdi khabr oo jumlooyinka la dhihi jiray khabariyatun lafdan dalabiyatun macnan haddii yahay dalabka hormaray ficilka mudaarac ka damey lama nasbi karo ma la nasbi karo kuwii la dhihi jiray khabariyatun lafdan dalabiyatun macnan ma la nasbi karo naxwu xasbuka xasbuka alxadiid intaas sheeka ah, ha kugu filnaado xasbuka eh, alxadiid amase xasbuka sukuut aamusku ha kugu filnaado xasbuka alxadiid badanaa ay dhihi jireen xasbuka sukuut dhihi doonaa xasbuka asukuutu aamusku ha kugu filnaado fa naasu dadku ha nasteene war dadku hagaa raaxaysteen aamus ah, hala seexdeen marka fiiri xasbu waa mubtade khabarkiisa waa la xadfaa sida qaalibka alxadiiu amase asukuutu jumladan lafdigeedu waa jumla khabariya laakiin macnaheedu waa dalab war aamus wey xasbuka asukuut aamusku ha kugu filnaado fayanaamu naasu ama fayastariixu naasu dadku waa raaxaysanayaan ey xasbuka sukuud mutabii qabar usoo qadaray asukuudu ka dhig ey xasbuka ha kugu filnaado dalabaad ka dhige waa kugu filanya ka dhigma jumla qabariya ka dhigmaydi lafdiga qabar ahe macnuhu waa dalab xasbuka ha kugu filnaado asukuutu aamuska maala umahiluka tusaalaan ula jeedahu ku yidhi hamoodin asukuutu in mar walba waajib kugu tahay alxadiisi waa la soo qadari karaa waalkhabaru khabar maca xasbu xaalu ahaaday maxduufun waa la xadfaa badanaba xasb mubtadaha markaad ka dhigto khabarka waa la xadfaa laa yadharu kama muuqdo fi lkalaami lfasix hadalka fasixa waqad ajaaza nas waqad ajaaza waa baneeyey alkisaa-iy cali bnu xamza annasba in la kordhigo ficilka mudaaric bacda dalabi dalab bilafdi lkhabari lagu dalbo kama ajaasa siduu u baneeyey annasba kordhig bacda dalabi dalab ka gadaal lismi ficli lagu dalbo kama calaa maa xakaw mualifu matligu noogu imaan haddaan laqbaynayno waa noo sharxay wax dhanba noo matli annaga marka saddexdaasaa laga ictiraasa marka lagu leeyahay dalabun bilficli saddexdaasaa la iska ilaalina fa nafyu nafyigii marka waa sideed dalab ah iyo hal nafya sagaalkaas mid kamid waa inuu hormaro ficil mudaaricu ka dambeeyo ficilka fa-ay la xiriirsato markaasaa la nasbina kanafyu nafyigii ka qowlii waa ilaahay qowlkiisao kale tacaala ilaa waa sareeyaahe ilah uu yidhi subxaana laa yuqdaa la xukmi maa calayhim calaa ahli naari ahli naarka korkooda fa yamuutuu fa bisababi an yamuutuu ay dhintaan sababteed inay si ay u dhintaan mawt lagu xukmi laa yuqdaa la xugmimaa calayhim cala ahli naar bilmowti lagu xugmimaa fa yamuutuu fa bisababi an yamuutu maxalushaahidku waa maxay yamuutuuna afcaal khamsa ahayd yamuutu fa-aa la xiriirta waxaana ka horaya nafyi maxdi ah oo ah laadaas khalaas waa la nasbiyey taadu waana caatif waana sababiyu laa yakuunu qaطaacun calayhim famowtuhum labada masle baa la isku cadfaa iyo wa qawlika dhehe ka qawlihi tacaala ay ku cadfan tahaye iyo wa qawlika inaad tidhahdoo kale maa ta'tina noo imaameydid fatuxadianaa fa bisababi an tuxadianaa inaad noo sheekaynayda sababteed ma noogu imaanid annaga ha sheekaha noo keeni ha sheeko dad waa baabida waalkeeda kala harta soo ma jeedid noo ha noo keenin annaga maa ta'tina noo imaameydid fatuxaditha fiiri tuxaditha waa la mis waa ficil mudaaric maxaa yeele nafya ka horma ma xadi ah fana waa la xariirsatay washtaradna anagu waa shardinu ku yidhi kownow kowna dalabi ee kownow kowna nafyi de washtaradna waa shardinay kownow kowna nafyi nafyiga ahaanshadiiso ma xadaan mid barax la u yahay oo mid macna isbaatika barax la a mid maxdi mid khaalisa ah loola jeeda oo saafi ah ixtiraazan liajli ixtiraaz iska ilaalin darteedaan u shardinay min naxwi waxaan iska ilaalaynaa ma tasaalu ka suuli maydid ta'tiinaa inaad noo imaanaydo oo fatuxadiunaa aada noo sheekaynaydo weliga ka suuli maydid inaad tan noo timaad noo sheekaynaydo hadda hadalkan waa mufbad fiirihi idinku hadeer hadalka hadeer ma sugayna waxawy imaatinka iyo sheekaynta ma sugayna mase waa diidayna waa sugaynaa maa tati maa tazaalu ka suuli maydid ta'tiina inaad noo imaanaydo kama suulaydeyna waa ku sugnaane oo fatuxadiuna aada noo sheekaynaydo fatuxadiu ale marka waa rafcina maxaa nafyigii maxdi maaha waa la buriyey nafyigii nafyigii waxaa buriyey tasaaluda ayada marka hore waxay faa'iidina nafyi nafyi mogta soo diidid maaha ha tasaalu waad ka suule arrintaas arrintaas waa suule waa maqnaane waa nafyi mogta ayadoo nafyiah nafyi lasoo gelsho qaacidadii waxay tahay markaa kashiiqa kuu keenayo waa nafyu nafyi isbaat shay nafyi haddii nafyi la gelsho musbadu isku bedela ha marka musbadu iska noqday wamaa tatina noo imaameydid fiiri ilaa haddaad ma noo timaad fatuxadiuna ad noo sheekayna ha kuwana waa kuwa sheeka raba waktigiiyaa ka batay ayagu adduun iyo aqra ma hayaan markaas watiga waan ku dhamaynaa rabnaa ni haddaada noo sheekay noo imaan leeyi annaga sheekaan rabnaa ha sheeko aan rabnaa haddaad iska iska fariisato ma doonayno watiga waktigaana iska baabiinayna anagu waktigaanaan baabaina leeyi hadda waa shayga ugu qaalisana ilahay si wuxu baabiina waa janna lagu shaqaystaa haddaadaan wakti helin ma ku tuka karta waktigaad ku tukataa rabta waktigaad ku soontaa rabta waktigaad sadaqa kula baxdaa rabta waktigaad cilmi ku barataa rabta wax alla waxa janno lagu gala waqtigaa lagu qabsada ma garat kuwan laakiin waqtigii iska baabiinay wamaa taatina ma inoo maydid ilaa haddaadba noo imaanaydo fatuxadituna waa noo sheekayna khalaas marka tanna nafyigii maadii naafiyadaha nafyigeed ilaadaa buriday ilaadaasa buriday ilaada waxa ka dambeeya waxay u sugtaa waxa ka horeeya lidkiisay usugtaa waa ka horeeya waxa ka horeeya nafyuha soo maaha isbaabay usugta marka wii dambe ka dambeeyey faina macnaahuma labada mial macnahood waxa weyn alibaatu sugid falidaalika sidaas daraaddeed wajaba waxaa waajibay rafcumaa labada miaalood in la godo amal awaal mid ka horeeya sidau ku noqday isbaatka falina zaala lafdiga zaala-a ah, linafyi ayuu usugnaaday waqad dakhala waxaana galay calayhi zaalo korkiisa annafyu nafya galay wa nafyu nafyi nafyi haddii la anfiyana ihbaatun sugid wey waa in la sugo wa ama taani midka labaad waa farintiqaadi nafyi nafyiga buridda uu buray biilaa uu ku buray nafyiga ilaa haddii laga daba keeno ilaada waxa ka dambeey waa la suga ilaada waxa ka dambeey waa la suga kaas waxa iyadoo nafyi hormara wa ama dalabu dalabkii fa inahu dalabkii yashmalu wuxuu kulminaa almra amr amar aa soo gela wadalika tusaalihii ka qowligu waa shacirka hadalkiisii canaqan socod socodkoo fasiixan waasaca ilaa sulaymaana ilaa sulaymaan ibni cabdilmelik ibnu marwaan xaggiisa u soco fanastariixa fa bisababi an nastariixa inaan raaxaysano sababteed yaa naaqu yaa naaqa labaduba banaan ila waa munaada murahabe ah, yaa naaqatu ay eh. ahed markaasaa la xadfay marka yaa naaqa haddaad tiraa waa calaa luqati man man laa yantadiru yaa naaqa haddaad tidhaa luqatu man yantadiru almaxduufa haddaad tidhaa yaa naaquna luqatu man laa yantadiru lmaxduufa labadaba kuugu banaan waa munaada murakhaban ta'diyaa laga xadfay yaa naaqu hale siiri soco halu saaran yahu la hadla soco u leeyahay canaqan socod canaqu waa nuuc oo socodka ka midoo ah degdeg canaqan socod socodkoo fasixan waasca oo ballaaran macnaa tilaabta hore u qaad wey kala bixi cagaha uu leeyahay kala bixi ilaa sulaymaana sulaymaan ibnu cabdilmelig ibnu marwaan ninkaas boqorka ee deeqsiga intii ka kaa us cunay fanastariixainaan raaxaysano haddaan u tagno masaafirkaan soo dhaweyna salkaan ka dhigayna soo adna rarkaa kaa degaaha u leey marka maxadshaahidku waxay tahay nastariixa waa la nasbiy faagashay maxaa yeelay faagashay waxaana ka horeeya balad oo ah siri amarkaasaa ka horeeya siri wanahya dhehe yashmalu ama dalbu dalabkii fainahu yashmalu wuxuu kulminaa almra amarka wanahya nahyigaad leedahay wadalika mitaalkii naxwi qowlihi waa ilahay qowlkiisao kale tacala ilah waa sarreeyaahe ilaah uu yidhi subxaana walaa tadqow ha qooqinina ha xadgudbinina loola jeedaa war xuduudda haka gudbinina fiihi fii ma risaqnaakum reer banu israaiila waxaa idinku risaqnay min almanni wasalwa oo maniga malab ciraadka shimbiraha kuuskuusan war ha ku xadgudbinina oo fayaxilla fayajiba fayajiba uu waajibo wey fayaxilla uu waajibo calaykum korkiina qadabi caradaydu caro allah inu ku dhacay risqigaa ini siiya haddaad ku kibitaan ood ku qooqdaan ood xuduuda laga gudubtaan caro allah inu ku dhacayba walaa tadqow ha xadgudbinina oo ha ku qooqinina fiihi fi ma risaqnaakum waxa idinku risaqnay min almanni wasalwa oo malab xireedka shimbiraha kuuskuusan war ha ku xadgudbinina oo fa yaxila fa bisabab an yaxila inuu waajibayo sababteed calaykum korkiina qadabi caradeeda taas iskaga daayo haddaad ku xadgudubtaan waxay arrintaas sabab noqon cala alla inay ku dhacdo fa yaxila waa saas fa yaxullana waa qirada kale oo ay degto wey fa yaxulla ey fayanzila u dego waa haddaad xada guddo saasuu noqona qadabi caradeyda qolada oo muxarifiinta ma ogola qadabi cadaabkeyda ay yidhahdaan iyagu cara ilahi laguma tilmaamay kuleeyi ila eh, sifo ilaahay sugay iyaga ma ogola sifadaasi ka leexayo qofka miskiinka isaga ma oga maxayadiisu iska dhegaysaa hadhowna asagoo ku wax arkay dhahayo qaadaaniyo cadaabkeyga uu iska leeyay meeluu kasoo qabta xataa ma yaqan meeluu kasoo qabta ma yaqan miskiin qadra loogu akriyo waaya faya qaadadii caradaydaad leedahay caradayda ila alla yiriy wixii alla yiri maa xaq ahayn wax alla yiri miyaan xaq ahayn subxaan allah waa xaq ilaa hana baadiye waa xaq wixii alla yiri waayahay marka maxamsheedku waa maxay yaxila waa la nasbiyey an mudmanaa bacda faa sababiya maxaa yale maxaa ka horeeya nahyi oo laa tadqow laadaasaa ka horeeya wa taxdiida taxdiid ayuu shamlinaa dalab dalab wuxuu shamlinaa almra amar wanahya nahyi wataxdiida boorin taxdiid waxaa la yihahdaa adalabu bixarfin waiscaajin u ku yidhi xaashiyada sajaaxida fiiri maxaa la yidhaahdaa taxdiid adalabu ay dalabu waa in lagu dalbo bixarfin boorin waiscaaji iyo argagixin qofka markaad wax ka dalbaydo adoo ku boorinaya aad argagixinayo ah, ay dalab almutakida loola jeeda dalab aad u adag wey taxdiidku marka waxaa la ihahdaa adalabu bixafin wa iscaajin xafig waa boorin iscaajina waaba argagixinba aad inaad arrinta u adkaydo saas wey taxdiid naxw lowlaa akartani lowlaa akartani maxaad ii dibdhigi weyday ilaa ajarin muddo intii laga gaaro ajarkoo qariibin oo dhow fa asadaqa fa bisababin an sadaqa inaan wax la baxo daraaddeed un sadaqo naarta gaashaan iga noqota aan la baxo xooga dib xaad igu dhigooda haddaan ogaada inaan bukligu wax tarayn lowlaa akhartanii maxaa dib igu dhigo weyda ilaa ajarin saasuu noqonaa taxdiidka ahlucilmiga gabalaa yihahdeen lowlaadan maadaama addoonkiio naftu haydaba ku hadlaayo war cardi in laga dhigaa fiicneen ha cardi in laga dhigo arda in laga dhigo ilaa ilaahay wax loogama dalbi karo bixafin wa iscaaji weliba naftiina kaa dhacaydo tabaruqi darana meesha gudaba marayd awna insaan aadba iska aheed marka carda in laga dhigaa fiican oo la yidhaha low akhartani dib haddaad ii dhigi lahaa ilaa ajalin muddo dhow inti laga gaaro fa asadaqa aan wax la baxo markaa sababteed oo cardi laga dhigo lo yidhahda saasaan macnahaan u munaasibay yidhahdeen laakin taxdiid uu maclushahidku waxa wey fasadaqa waa ficil mudaaric waa la nasbiyey maxaa yeelay lowlaa taxdiidiyaha ka horeyda lowlaa taxdiidiya ayaa ka horeyda fana gashay wa tamaniya tamani wa tamaniya tamani tamani ayuu shamlina yashmal اlamra wاnnahya wataxdiida watamaniya dhehe wadalika mihaalkii naxwu watamaniya watamaniya tamaniya oo ya-dan ixraabka looga muujiye watamaniya ya soo xarf cilo ma ahayn axmedna ya ya ha watamaniya ma lagu qadaro waa tamani la yidhahdo soo lama dhiji xarf cilo waa lagu qadaro ixraabka waa runtaa ka leexleexa fi maxal nasina joogtaa ballankuna wuxuu ahaa war xaalatu nasbo farxad waa fuday ya-dah laga muujiy saasaa ballanku ahaa ee xarf cilaha lagu qadaro qaacido gud ma ahayn qaaido guud ma ahan hadaa la kala xirxiray inuu isku dhex yaacaan lama rabo waa tananiya uu shamlinahayday dalab naxw yaa laytani shallaytadaydii yadan hadda laba dariiq waa ti la marsii jiray yaa baraarugay xarfu tambiih inaad ka dhiganto mar hadaad aragto waxa weya xarfu nidde oo xaraf galay xaraf looma naadiye mogta isimaa loo naadiya marka yaadaba xar maba ahan munaadabadh yaa baraaruge laytani shallaytadaydii iyo inaad tira munaadiya maxduufa wuxuu waaye xarfu nida laakiin munaadiya maxduufa yaa qawmi tolkayo laytani shalaytadaydiiy kuntu haddaan ahaala saasaad leedahay marka weligaa markaad aragto iyada xaraf ku jirta laba dariiqa iska mar adug midar inaad tiraahdo war maba ahan ya-daanu xarfu nido ee ya-daanu waa xarfu tambiih iyo inaad tiraahdo almunaada maxduuf hmm. yaa laytani yaa qawmi tolkayo laytani shalaytadaydiiy kuntu haddaan ahaa lahaa macahu muslimiinta la jirkooda munaafiq iska calacalaaya wey markii la baxayna derbigu ku dhuunta markii la maqlay muslimiintii gacmaha u buuxa qaniima gacmaha lagu dhigo iska calacala markaasu iska calacala yaa laytani shalaytadadiye kuntu haddaan ahaa laha macahum la jirkooda faafuuza fabisabab anfuusa inaan liibaano sababteed kuya liibaantaasi waa yaqaan qaniimaha ma yaqaana janna i waxaas maxalushaadki marka afuuza waa la nasbiy jeedin maxaa yeelay fa-a gashay waxaan ka horeeya oo tamani wtarajiya taraji shamlina watarajiya dhe wadaalika mihaalkeena ka qowli wailahi qowlkiisa oo kale tacala ilah waa sareeyah ilaa uu yiri subxaana lacali fircoona wuxuu yiri yaa hamaanu hamaano ibni lii sarxa sar dheer guri dheer iidhis wy guri dheer iidhis maxaa guriga u dhisa wuxuu leeyahay waxaan ka daba tegaa warka muuse inuu been yahaan rabaa dadka inaan tuso ko kale ilaah kor jira isoo diray aniga rasuulaan ah waxaana ka socdaa soo diro rasuul iga dhigay axadka kor jiro allah waxaan rabaa inaan ka daba taga guri dheer ii horta aan koro kasoo fiiriya meesha u ka sheegaye saasuu leeya gaalkuya fiiri waa fircoon lacallii waxaan mudanaha yidhi abluqu inaan gaaro al asbaaba wadooyinka jidadka asbaaba samaawaati ciraryaalka wadooyinkooda oo faadalican soo fiiriyo ilaa ilaahi muusa muuse ilaahiisa markaasuu yii wa inii laadunuhu kaadiba waxaanse u malayna inuu been sheegaye oon kor ilaa jirinba leey ibnu jariir dabari meeshaas waxaad fiiridaan bal bilaahi calaykum inta u qasadaan imaamu lmufasiriin ibnu jariir dabari fiiriya fiiriya aayaddaa sharxeeda wa inii laadunuhu kaadiban aniga fircoon ah waxaan u malaynaa nabi muuse inuu been sheegaayo soo maahan aayaddu laftigeed wuxuu ku beenina waxa muuse sheegay oo uu ku beenina maxay tahay wuxuu leeyahay waxa uu ku beenina waxay tahay ilaah kor jira isoo diray ilaaha adoomadiisa ka koreeya allahaas ayuu yihi war dadka diinta u sheeg ma garatay marka inay been tahay oon ilaah kor jiraa jirin taasaan aaminsan u leey ha fircoon saasuu leey qofka yihaa marka ilaahay kor ma jiro bilaahi calaykum dariiqii fircoon maysan ahayn bal masaladaas fiiriya walaalayaa ha ila mogtahay shayga waa la iska fiiriy inta adduunka joogto waa la baaraa ha labada mogta illa hadda waa ragta waa la iska soo horjeeda qaar waxay leeyihin war ilaahay koru jira laakiin qaabku addoommada uga sarreeya ma naqan qaarna waay war hadhihin ilaha kor jira waa qalade so adduunka hadda saas laskuma haysto bilaahi calaykum bal fiiriya kitaabkaas kitaabkaas kulli labada kooxood waxay lehin waa imaam lmufasiriin qolada dhahayda ilahay kor ma jira saas leeyihin da imaamu lmufasiriin ibnu jariir dabari ay leeyihin qolada dhahayda alla kor jiran waxay leeyihin imaamu lmufasiriin ibnu jariir dabari kitaab ila waa kitaabkan waa laisla ogolya ma ujeedaa suuratu qasasna sidoo kale ugu sheega wuxuu leeyahay waxa uu leeyahay fircoon been weeye oo uu ku beeninayo nabiyullaahi muuse waa ilaah kor jira inuu soo diro sariix marka aayadda macnaheedu waxay tahay allah koruu jira isagaa isoo diraa muuse dadka ugu yeeri jira qofka yidhaahda allah kor jira waa musawi dariiqii nabiyaalku ku socda qofka yira ilaahay kor ma jirana waa fircooni dariiqii fircoon ku socda oo l ilah kor inuu jiru diidahay bay marka arrintu inay saas tahay in kale bal idinku ka fiiriya weligiis maaha xataa iska badaa abulxasan ashcari kitaabkiisa alimaana ka fiiri saas ugu dhigaasna ah. waxaa dhici karta toban kitaab oo kun sano ka hor kutubtii la qoray ah oo aayaddaas noocaas u daliisha in la helo ah. saabuni ka fiiriy cumaan saabuni oo aimadii shaaficiyada kamida qarnigii shanaad ah ka fiiri ah. ka fiiri bal fiiriy ilaahu dariiqa nabiyaalka nagu roog oo dariiqada fircoonna naga leexi waayahay fii qiraa'ati bacdi sabca fii qiraatin axad wadalika nasbahaasu soo qadaro wadalika nasbaha faadalica maahan qiraadku inay itifaaq yihiin faadalicu qiraaha jirta marka waxaad tidhaahdaa wadalika nasbahaasu fii qiraa'ati bacdi sabca toddobada gabal ka mida qiraaadooda weeye binasbi adalica uu akriyey binasbi adalica uu akriyey waducaaa Mhm. yashmal wuxuu shamlinaa almra amar wanahya nahyi wtamaniya tamani watarajiya taraji wducaaa ducuu shamlinaa dalabka waxaa soo gela ducaa rabbi rabbigaygiyo wafiqnii iwaafaji falaa acdila fa bisababi laa acdila inaanan ka leexan sababteed can sanani saacina dadka camal fala wadadooda fii khayri sanani dariiq midka u khayr badan ku camal fala rabbi rabbigaygiyo wafiqni waafaji waa tira waa duca bu hadhihin amar waa duo ilaa dalabku min aladna uu ka ahado ila alacla uu ahaado addoommadu ilahi wax ma amri karaan waa tuugaya rabbi rabbigaygiyo wafiqni iwaafaji falaa acdila fa bisababi laa acdila inaanan leexan sababteed can sanaani saaciina can sanaani lcaamiliina dadka camal falaya dariiqooda inaanan ka leexan fii khayri sanaanin waddo midba u khayr badana ku camal fala yay yihin Ah, waa salafu saalax waa nebi maxamed isxaabadiisi dariiqa ugu qayr badan dadka ku camalfalayay kala yihin waa nebi maxamed isxaabadiisi iyo taabiciyaalka dadka dariiqaas maray wey dariiqa cagta isaar wey macalsheedku waa halkee waafiqni waa dalab hormaray acdilo ficl mudaarica ka damaray fa la xiriirsatay falaa acdila wey hmm, falaa acdila acdila hmm, ficilka cadala ah mar hadday can ka dambaydo waa mayl wey leexasho wey ka leexasho iyo nicid wey ha ilaa hadday ka dambaydana aqbalid wey Ah, aqbalid wey waxaa la yidhaahdaa cadaltu ilaa kada shaygaas xaggiisan uqab bimacnaa aqbaltu waan qaabilay wey ah, mar hadday ila ka dambaydo waa qaabilay wey bimacnaa aqbaltu wey maxaa mxidina inin dhigaa waa qaabilay wey saga inin dhigaay markuu beytka sharxay soo ma jeedid raqiba iyadoo halkaasu kugu keenay raqiba fiihi haddii la yidhaahdo waa jeclaaday wey raqibtu anhu haddii la yidhahdana waa nabcaaday wey waa nabcaaday wey xarafka oo ficilku ku tacadinayo macaanida isagaa kala badbedela macaanida isagaa kala badbedela walistifhaama ayuu shamlinaa ah, waa dalab dalabka iyo shaml wuxuu shamlinaa almra amaru shamlinaa wa nahya nahyuu shamlinaa wataxdiida taxdiid ayuu shamlinaa watamaniyu shamlinaa watarajiyuu shamlinaa wadicaadico shamlinaa walistifhaama istifhaam u shamlinaa istifhaam ayuu shamlinaa wadalika mithaalkii ka qowlihi waa shaacirka qowlkiisii oo kaleeto oo uu yidhi hal tacrifuuna ma garanaysaan lubaanaatii aniga danahayda lubaanatun waa xaajatun waa dan danta aad leedahay wey lubaanatun waa xaajatun waa danta aad leedahay lubaanaatna waa jamci hal tacrifuuna ma garanaydaan lubaanaatii aniga danahayda fa arjuwa fa bisababi an arjuwa aan rajeeyo sababteed an tuqdaa in la gudo hiya danihii oo fayartada markaas uu soo laabto bacdu ruuxi nafta gabalkeed lil jasadi jirka igu soo naftu tagtaye war danahayda ma garanaydaan ma ii gudaydaan aan damco raje bal rajo iyo damcayga galo in nafta gabalkeed igu soo laabte naftu ma kala harto waxaa leedahay intaad baxdo qayb inay soo laabato ama qayb joogto ma dhici karto maray wada bixi ama waa wada jooge soo ma jirtid laakiin wuxuu la jeedaa caafimaadka iugu soo laabto oo mogta caafimaadku nolosha fiicanuu kamidi Ah, caafimaadka ugu soo laabto la jeeda hadda dantiyaa ka kala daadsan murugo daniyaa ah, ka kala daadsan hal tacrifuuna ma garanaydaan lubanati waa jamcu lubanati lubanatun lubanat la yidhaahdaa haddii la yidhahdaa libanatuna waa asadu waa xabadka labaan hadii la waa macaanihi marka lubana way mufradku libana hadii la bikasri laamna waa asadru waa xabadka laba hadii la yidhaahdo bifatxi laamna waaba caanaho waa alaban leban canaha dhaydh ay yidhahdaan carabtu leban eh, yani cafwan waa bilcagsiyan kaaga dhigay leban waxay dhaha caanaha galoorka ah, kuwa maarta fariistay oo adkaaday kuwaasay leban yidhahdaan xaliib ay yidhahdaan kuwa dhayda eh, xaliib ay yidhahdaan kuwa dhayda oo socdo cad kuwaas xaliib ay leeyihin haddaad tirahdaa leban sii ciir unbaad sugay wax lagu siiya ah, hadda waxay ta ciirta adhe hadaa yidhi leban sii sooma mhm. waayahay hal tacrifuuna ma garanaysaan lubaanaati danahayga faarjuwmaaaidku arjuu ficil mudaaricu ahaa faadaasaa gashay waxaana ka hormaray istifaam maanta istifaamtu waa maxay waa xaraf hal soo maahan haddee ogow fiirihe istifaamtu inay xaraf tahay iyo in ismta isku mid labada awalba istifaam noqon jirtay mid kastoo hormarta waa isku mid fiiri xaashiyada qowlul walistifhaam ey sawaaun kaana istifhaamtu ahye bixarfi naxwi fahalanaa ma noo sugnaadeen min shufacaa kuwa ergeeya fayashfacuu fabisababi an yashfacuu inay ergeeyaan sababtay lana annaga noo ergeeyaan ow bismin ama istifhaamtu isim ha noqdo naxwu man kumaa yadcuni ii yeera faastajiiba fabisababi an astajiiba lahu inaan ajiibo sababteed marka istifhaamta horumarayda ama xaraf ha noqoto ama isim ha noqoto waa isku mid xaashiyada sajaaciga wey ka akrina waay walcardu shamlinaa dheh walcarda ayuu shamlinaa wadalika mithaalkiina ka qowlihi waa shacirka qowlkiisa oo kale oo u yidhi yabna alkiraami kuwa wanaagsan wiilkoodiio alaa tadnuu haddaad soo dhowaa laheed fa tubsira fa bisababi an tubsira aad aragto sababteed ma ladii qad xadahuuka ay kuu sheegeen kadaabiintu iyo muftariinta muftiriinta ay kuu sheegeen famaan raacin mid indhihiisa wax ku arkay tanan qof lamid ma ahan samica dhagaha wax ka maqlay ah, di un lagu yihahda dhagaha farta gasho ee anaga kale wax kuu sheegay mota waa nasiib darre ah, ah, hadda waktiga lagu jiro ka faaidaysa fursad badanaa jirta soo ma jeedi sheikeena dhihi jire waagii hore dadka waaa la dhihi jiray yuyii uqdud caynayka watabicni indhaha laabi isoo raac anaa janna ku geynaaye iga dabahamagso adug haddaad markaa tusto xaraf oo tiraahdo warhaadhe war meeshaas shiikaasaasku yidhi maaha waax tanaa wuxuu ku leeyahay anigu qad raacna hiy shiik raacan anu shiiqan haya qadkaan madow waaad qadka madow baan daba raacay ha war qad maaha war wuxuu waa hadalkii nabiga war waa xadiid war waa xadiid nabigaa yiri salawaatu llahi wasalam markaas ku leey sheek anigu shiiqaan leey qofaan shiiq lahayna shaydaan u shiiqa war hadda shiiqa yeelan kuma dhihine shiiqu nabi maaha ha nabiga miya shiiqu shiiqu yusiibu hadduu weliba ahlu sunna ya yusiibu kafiiran wa yukhdiu hadda waa ahlu sunna hadda waa shiiq ahlu sunna xataa yukhdi taaratan nabi miya ha ilaa wax macsuuma on gafin waa nabiya maogta ha hadduu ahlubidc yahayna qalad badan waaba kugu gura soo ma jeedid marka war hadde kuma lihi sheikha yeelani waxaan kuleeyahay hadduu masale ku gebsan yahay war ha ku raac inaan kuleeyahay markaasu le maya maya annaga qadraac mani ilaahay qadraac nagama dhigo soo ma jeedid marka dhegtaa wax loogu sheegay waagi hor saasay ahayd hadda indhehay fureen dadki waay hadda waa soo jeeseen waxay yidhahdeen aftaxu caynaya waqnacni ishu waa ii furanta hadhow aakiraa wax laygu weydiin doonaa dan indhaha laabo hadhowba aakiro la dhihi maayo adugu waa indhalaabneen ciddi kugaamayd allahay taala dhihi maaye iqanciya masalada itus ay hadda la soo jeesteen hadda waray keeneen shiiqi tafsiirka waay shiiqa dhihi jiray ma ahan shiiqeena eh, shee cabdullahi ah, aftaxu caynaya waqnacni ha indhuhu waa ii furan yihiin masalada itus uu kuleeyahay adde masalada itus hadda halkaas marayaan marka saasaana roon saasaa roon noo jeeda haddii dhegta keliya wax lagaaga guro lagaaga guro lagu yidha war waa saas oo noocaas weeye waa annagaa naqaan oo waa shaaciro oo waa kadaabiin oo waa mufta waxa weyn hadhowna intaas aad gafuurka la tuurto dee hadhow waagu wuxuu kugu barya markaad ilahi hortagto soo maha ha war bal soo dhawaaw kaala wax nala arag yabnalkiraami kuwa karaamaysan wiilkiisiyo alaa tadnuu haddaad soo dhawaa laheed oo fa tubsir aad arki laheed maladii kii qad xadatuuka ay kaaga sheekeeyeen komaan raacin war qof wax arkay la mid ma ahan kama samc qof wax maqlay shay aad aragtay iyo waxaad maqashay isku mid maaha soo maaha tashbiihan waxaa la ihahdaa qalbiga ku jira waa maqluub tashbiihu alcibaaratu maqluuba uu dhihi jira sheikhu waa cibaaradu waa dabagedisantah cibaaradan waa la dabagediyey ee waxa weyn asalku famaa saamicin famaa saamicun kaman ra'aa saas wey asalku famaa qof wax maqlay la mid ma ahan kaman ra'aa isha mid wax ku arkay lamid maahan waa uu ka hooseeya sababtoo ah qaacidada waxay tahay sideeda xarfu tashbiiha adawaatu tashbiih oo dhan hal mida maahan inta kale waxaa la geliyaa mushabahu bihiga adawaatu tashbiih oo dhan kulligood mithlu ha ahaato kaafta ha ahaato waxaa la geliyaa mushabahu bihiga mushabahu bihigaa la geliyaa hal midaa waxaa jira mushabaha la geliyo waa kaanama kaanamaa zaydan kaana zaydan kaana kaana wey kaana zaydan asadun ad leeda hadda yay ku jirtaa kaanadii waxay ku jirtaa mushabahi waxaana qaacidadu tahay mushabaha iyo mushabahu bihiga wejka la yskaga shabahayo wejhu shabaha meesha iska shabahaan wuxuu ku siyaadanayo ku badan yahay mushabahu bihiga soo saas ma mushabaha iyo mushabahu bihiga wejhu shabaha ka dhexeeya meesha la iskaga shabaha wuxuu ku siyaadanayo ku badan yahay mushabahu bihiga soo ma ah. oo haddaad tirado zaydun kal asadi hadda zayd waa mushabah asadkuna waa mushabahu bihi wejhu shabah waa maxay shajaacada soo maahan yay ku badan tahay asadka haddaad tidhaahdo hindun kal qamari hindo dayaxay lamidta ah, qurux kama hadlayno masalada maantirood kuma anaan laaban ee hadda cadaan bisan ka hadlaynaa fiiri xagga cadaan bisan ka hadlaynaa ha waxaa la yidhi xagga cadaanka hindo dayaxay la mid mushabah yaa ah, ah hind mushabahu bihina dayaxa yaa cadaan badan xagga cadaanta qurux igu kaadiy dayaxa cadaan badan ha cadaantu tanay ku badanta haddeer waxa weeye m yaa ah mushabbah yaa ah waxaa ah saamica ha qofka saamicaha mushabbaha ah yaa ah mushabahu bihiga raaciga ah wejushada masale shabahana tayaqunka wax yaqiinsiga in shaygaan la hubsado waxaa la rabaa marka saamica iyo raaciga yaa uu siyaado ku yahay tayaqunka raacigu ku yahay soo maaha hiiri hadda marka kaartigay ku jirtaa marka inay mushabahu bihiga gashaa lagaa rabaa ah, mushabahu bihiga inay gabtaa xadfushabu inuu galaa rabaa ah, mushabahu bihiga markaasaa mid wax arkay la ma ahan faman samica ha yay ku jirtaa markaa kaafti mushabihii ku jirta marka qalbi haddee dabagedi marka oo waxaad tidhaahdaa famaa saamicun qof wax maqlay la mid ma ahan kaman racaa dhe marka kaman racaa haddee gabaygan macnihiisana xadiis saxiixa ku suganade xadiiska imaam axmed iyo ay wariyeen oo saxiixa nabigeena subanaa yidhi sala allahu calayh wasalam laysa alkhabaru kalmucaayan war laguu sheegay waxaad isha ku aragta la mid maaha nabigaa yidhi sala allah alay slm laysa alkhabaru kalmucayan laysa alkhabaru kalmucayan axaadiistan aabbahay ka dhegaystay ehe ka mid aha musnadka imaam axmed uu ku yaalla xadiis saxiixa wa mishkaatu masaabixna sheekh naasir uu ku saxiixiy laysa alkhabaru kalmucayan yar aabba ka dhegaysta xadiiska aabba noo sheegi jira waana sidaas nabigaa u sheegay saa laysa alkhabaru war laguu sheegay la mid ma ahan kalmucayana aragtidoo kale inaad aragtay markaasaa nebigu yidhi sal اlahu alيه waslm in allaha tacaalى akbara muusa bima sanacahu qowmu nabi muuse ilaaha u sheegay wixii tolkii sameeyeenoo weyn inay caabudeen ah fi lcijli falam yulqi alwaaxa alwaaxdii ma tuurin marka ilahay u sheegay ma turi falamaa caayana ma sanacuu alqa alwaaxa fankasarad ah, mar alla marku arkay isha saaray ayagoo xadraynaya dibigii eh, dhinaa ku haya iyaguna dhinacyada ka dhooban oo cadraynaya u inta qaracmay oo naxay uu alwaaxdii tuuray markaasay ka jijabeen ka waran hmm. alwaadii oo tawraad ku qoreed naxdin murugada waxa weya qiiradu inta boqol hmm. ka tagta fonka sar markaasay ka jabtay nabigu wuxuu yidhi mid maa ilaaha u sheegay war ka weyn ma jira war alla kuu sheegay war alla kuu sheegay fiir mihaal kaleeto nabiyullaahi ibraahim rabbi arini kayfa tuxyi lmawta u yidhi qaala awalam tumin oo miyaadan rumaysani kuu sheegay inaan kuwa dhintayn bala walaakin liyadma'ina qalbi waa rumeeyey laakiin waxaan rabaa inaan kada sii gudbo oo caynulyaqiin arrintu ay gaarto cilmulyaqiin aan ka gudbo ha waan rumeeyey war alla waad sheegteen lama rumay diido waan rumeeyey laakiin caynulyaqiin aan rabaa ha anuu cilmulyaqiin inta ka gudbo cayntiiba in isha ku dhufto adoo noolaynayo aan rabaa fiiri hadda allah u sheegay nabi fiiri inuu nooleeyo haddana markuu ishiisa ku arkay waa kasii yaqiin baday marka laysa alkhabaru kalmucaayana xaafsuna katiina tafsiirku ku keeni jira waaba baraarujina ma markaan marayna soo suuraduu ku keeni jir saasay ahayd qisada qisadan haddaan ka sheekaynay markuu malay oo xadiidku ku yiilay way ka soco marka war laguu sheegay iyo waxaad aragtay labadooda farqiga udhexeeya ogowha ya bna alkiraami kuwa wanaagsan wiilkoodiio alaa tadnu dad soo dhaweelehe fa tubsira fa bisababi an tubsira aad aragto sababteed maladii kii qad xadauuka ay kuu sheegeen famaa raacin mid wax arkay lamid ma ahan kaman samica maamshaadku waa maxay tubsira waa la maxaa yeele waxaa koray alaa adaat lcardi maxaa la yidhahdaa cardina adalabu birifqin waliinin aa la yidhahdaa adalabu birifqin waliinin shay inaad u dalabto si dhimrin ah aa la yidhahdaa carabbi waa bandhig wuxuu ku yidhi shiiqu washtaradtu anigu waa shardiyey fi dalabi dalabka an yakuuna bilficli inuu ahaado dalab dalabun bilficli aan ku ili washtaradtu matniga markaan joogay waan shardiyey fi dalabi dalabka dhexdiisa ixtiraazan liajli ixtiraaz iska ilaalin daraaddeed min naxwi qowlika hadalka oo kalean iska ilaalinayay oo aad tidhaahdo nazaali dad fa nukrimuka waa ku karaamaynaynaa suaala rafcina markaas nazaali deg hadda dalabaa hormare ogow laakiin dalabun bilficli maahan waa dalabun bismi lficli ha ismuficil oo qiyaasa wey ha hulaai kasta ismuficil kastood hulaai ka dhisto facaalina aad ku keenta waa qiyaas nazaali daraabi qataali wax weyn kuwad adiga leh hmm. kuwad ismu ficil kasta oo aad ficil hulaafiya ka keento facaalina ku keento waa qiyaasaad leeda waa qiyaasaad leeda haddaadan hulaafi ka keenin oo tira daraag waxaa lagu leeya shaad wey maxaa yeele min ajragku ka ahdo rubaaciya soo maha qawlika nazaalideg fa wa kuraameynayna iyo wasah aamus fa nuxadiuka wa kuu sheekanayna sahna waa maxe waa ismu ficilki oo shaadka ah, oo qiyaaskaba ahn oo samaaciga ahaa ah, waa iska samaaciga labada waa isku midu kuleeyay fanuxadituka hmm, waa kuu sheekaynayna binasbi ayaad ku leedahay ku tacaluji qawlika min naxwi qawlika aad ku tacalujina binasbida jaar majruur binasbi kordhig ayaad ku eh, eh. Eh? suga suga suga suga nazaali fanukrimuka wasah fanuxadiuka haye fii jawaabi nasbi kuma jirto fii jawaabi ismi lficli ismulficilka jawaabkiisa ayaan ka ixtiraasaya dheh fainahu nasbihii laa yajuusu ma banaana dheh ma banaana dheh fanazal nusqooyinka gobol ay ka maqan tahay iska fiiriy idinka kuway ka maqan tahay waxba iyaga laga saxa maaha ee kuway u qoran tahay aa la rabaa inay sida ugu qoran taho saxda loo akriyo nazaalu deg fanukrimuka aan karaamayna wase aamus fanuxadiuka fii jawaabi ismi اlficli aad kula qowsho ismulficl jawaabkiisa fainahu nasbihii laa yajuusu ma banaana dheh ah, intaasaa ka maqan usooyinka gabal hmm. eh, yay qoranta marka idinka idin qoranta dusay kugu qoranta ah, sidaan wakrin kugu qoranta ahay sidaasay ugu qoranta saas weeyaan mhm. saas wey mhm. waxa leedahay fi jawaabi ismi اlficli fainahu laa yajuuz mhm. nusqada binasbi ku daraydana waa qalad iyaduna binasbi kuma jirto sidaasaa saxda qulnaa saasaan leena marka wuxuu ku leeyahay fa iyo fa nuxadiu labadaba nasba kuma banaana ma ku banaana maxaa yeelay waa fi jawaab ismulficli ismulficliga ka horeeya qulnaa saasaan leenahay khilaafan mukhaalifiina xaalan khilaafayno lilkisaa-i cali bni xamse kisaa-i kumuu ahaa fiiri bal hoos wuu ka sheegay wuxuu ku yihi ismu magaciisu cali ibnu xamse wey horta kisaa-i haddaad maqasho xaa loogu bixiyey bustaale wa luqiba waxaa lagu naynaasay bidaalika bustaha lianna naasa dadku kaanuu waxay ahaayeen yujaalisuuna kuwa la fadhiistaan mucaad ibna muslim alharaa waxa weya cilmiga cilmu dejiyey shiikaasay dadku darsiga ka dhegaysan jireen fi hiyaab alfaakhira dhab oo aad u qaaliya ay soo qaada jireen ah, ilaa nin shiikay ag fadhiisaayaan dhar qurux badan oo qaali ah ay soo fari soo qaada jireen markay soo qaataan wa kaana huwa isaga caliy bnu xamse wuxuu ahaa yujaalisuu mid la fadhiistaa fii kisaain bustuu iskala soo fadhiisan jiray faqiila lahu markaasaa lagu yidhi alkisaa-iyo bustaale saasaa lagu yidhi maata wuu waa labadii boqol magaari shaaficiyo nool asagu dhintay raximahullah waqiila waxaw sanata inatayni wa tamaaniin waqiila sanata inatayni wa tisciina dakarahu fi lmushir waxaa weeyaan ninka la yidhaahdo suyuudi ayaa mushirka ku sheegay qulnaa saasaan leenahay khilaafan mukhaalifin xaalan khilaafayna lilkisaai bustaale ayaan khilaafaynaa fii ijaasati dalika nasbaha banayntiisaan ku khilaafaynaa mutlaqan kala qaadlaan xaaliha u baneeyey wuxuu ihi dalab ha ii kala qaadi ficil ha ahaado waxa weya ismu ficil ha ahaado ismu ficilka xataa lakala qaadima u yidhi midka qiyaaska iyo midka samaaciga midka marba haddii dalab hor maro waa nasbayna wy ahay iyo wn ibni jiniyin ibnu jini ibnu jiniy in loo akriyo oo ya-da la sukuuniyo saas culamada gobolaa sheegeen oo yidhahdeen war ma aha nisbo oo jinna ku loo nisbeeyey ma aha ya-da haddii la sheedana nisbay u ekaane marka ibnu jinni aa la iska leeyay qaarna waa sheegeen waxay dhaheen ibnu jinniyi iska dheh waayo markaasuu yihi walibni jinni ayaan khilaafaynaa ibnu jinni asna kumu ahaa fiiri hoos huwa ibnu jinni abulfatxi cuhmaan ibnu jinni weeye almusli magaalada muslina ciraaq ku taala loo beye annaxwi naxwada loo beye qaraa wuxuu wax ku aqriyay macnaha sheekiisii waxaa ah, caliy abu cali alfarisi ah eh, muctazili adna muctazili adla noqeedhe muctazili ag fariisato adna muctazili kalaad noqee laabcali farisi waa muctazili ha muctazilimadeed ka dhaxle naxwan ka bara haddaad tira xata waaya markaasuu wuxuu wuxuu wax ku dul akriyey oo ag fadhiistay calaa abi cali alfarisi wa kaana abuuhu cuhmaan ibnu jinni aabihiisa wuxuu ahaa jinni aabihiis jinni wuxuu ahaa mamluukan addoon ruumiyan oo reer yurub addoon oo yurubtaas laga soo qafaashay uu ahaa oo waxaa iska laha lisulaymaan ibnu fahm alsdi wulida bilmawsilaa lagu dhala oo aabihiis halkaas inta la keenu ku dhalay wiilkan qabla alaaiina aalaamia wa wafaatuhu fii safar sanata itnatayn wa tisciina aalaamia aada u cimri mym aad uma cimri aad lixdan sano ku dhawaada soo ma badno qaala ibnu khalkaan wuxuu yihi wajinii bikasri ljiim jiimka waa la kasrina watashdiidi nuur bacdaha ya-una ahaatay wa qaala waqaalat dumamini dumaminiya wuxuu yidhi biiskaani yaa ibnu jini alaleeya shadka waa laga ilaalina walaysa mansuuban war mid jin loo nisbeeyey ma aha wainamaa huwa mucrabun waa isim mucrabaho cajami carabi laga dhigay wey qaala suyuudi intaa warkaas hore waa dhammaaday qaala suyuudi wuxuu yidhi fi lmusir wa kaana wuxuu ahaa huwa ay ibnu jini iyo wa shaykhu abu cali alfarisi muctazili yoni laba muctazili laba muctazili sheikh yaa degis waman yushaabi ada famaa dalama dulmi ma sameyn tashiiqiisii u shabah marka hore ushiik ka dhigta muctazili naxwadan ka qaadaad leeda adduunka korkiisa waxaa la yidhi qof naxwo ka hadla ama sarfi ka hadla ee ninkaas ka maskax badan lama arag ibnu jini ah maba la arag ay yidhahdeen culummadu wax ka hadla sarfi iyo wax naxwo ka hadla ninkaas xadaaqa ku gaara marka haddaad noqoto siiba weyhi zamaanika ood luqada ku noqoto haddaad kitaabkii sunnada ka fogaato balaayo iyo dalaal way ishaydaan markaas hamoodun luqada keligeed in lagu badbaada ah, siiba weyhi zamanika haddaad noqoto luqada asaad kitaab alle iyo sunna nab ka fogaato khalaas wey ah, shan iyo toban yaambo iyo shan iyo toban garweynaan leeya badar ma ku siini ah, lagama yaabo lagama yaabo bal fiir adde ibnu jiniin saasay u caddeen ahlucilmigu waxay yidhahdeen kama hadlin naxwe iyo sarfi axdaqa minhu qof ninkaas ka maskax badan kama hadlin labadaas fani oo maca dalika muxutasiriin noqo abulcali farisi muctasir waxa wey zamaqshari nin luqa carabiya ama adab iyo balaaqa ku gaara ma la arag maca dalika muctasiri soo ma jeedi marka haddaad luqada un ag fadhido roobada ag dhigato waa ishaydaan adna dalaal ya zamaqshari hadda soo naqashadii ma lama hayo alk tafsiirkiisa oo kutubta laga dhaxlay kitaabka ugu weyn waa unkashaafka waa un iyadiya ku taala marka way dhici karta akr culmo badanoo laabatay waa la arkay lakin hadee in lahayaa la raba in lahayaa la raba mhm. marka waxaa fiican qofku luqada haddaad ka tagtana hadde ina anzalnahu qur'aana carabiya wa diinkii nabiga war kama haydidba markaa warba iskama haydaanba ilaa hadda miyay dhici karta hadduu halkan soo fadhiiso ninaan lagu luqa ahayn miyaan ka tarjumi karna maya lagama yaabo daa luqa carabiya bara marka kitabkii suna kama tarjamayo haddaad xataa maanta oran akriyda waxaad akriyda waa adiga fakerkaaga maahan kitabkii sunadii waa xaqiiqo qofaan kitaab iyo luqa carabiya barano inuusan kitaab iyo sunna si sax uga tarjamayn marka la ma kala maarmaano waa inaad inta aalada qaadato kitaabka iyo sunnadii la aadaoda meel cidlaha la fadhiisan waayahay welibnu juniyan khilaafaynay wabni cusfuurin fii ijaazati ijaazati nasbi nasbaha la banayntiisaan ku khilaafaynaa nasbihii way baneeyeen bacda nazaali iyo wa daraaki daraaki iyo nazaali ay kala yihiin ismu ficil oo qiyaas ah laakiin daraakin waa ismu ficil oo sanaaci ah maxaa yale adraka ka timid rubaaci ah kama imaan ulaati ulaati kama imaan laakiin labadoodu macna ka dhexeeya xaa ka dhexeeya mid walba macnihii ficilka iyo xuruuftii wadataa mid walba macnihii ficilka iyo xuruuftii wadataa marka waxay yidhaahdeen ayaga labadan ibnu jini iyo ibnu cusfuur waa la kala qaadaya ismu ficilka haddii ismu ficilka macnihii iyo xuruuftii uu wato ficil ka ee macnihii kaliya uu wato waa midkii sah iyo mah iyo kaas waxay dhahdeen la nasbima saasay iyagu u kala qaadeen saasay iyagu u kala qaadeen iyo wanaxwina wixii labadaas labadaas ismu ficil la mida oo mimaa shay ah fiihi dhexdiisa lafdu ficli ku sugan yahay duuna sah sah ka sokay na la baneeyo ijaazada ku tacaluji duuna sah sah ka sokay nasbada la baneeyo iyo wamah mah ka sokay iyo wanaxwina labadaas wixii lamid ah labadaas iyo wixii lamid ah nasbadu waa banaan yihiin ay yidhaahdeen oo mimaa shay ah labadaas hore oo ah nazaali iyo daraaki nasbadu waa banaan yihiin duuna sah sah ka sokaya nasbadu banaanyi macnaha sah hadday hormarto nasbadu ma banaana wey ma banaana iyo ma maxaa yeelay iyo wanaxwigan wixii lamida ah. oo mimaa shay ah sah iyo ma fiihaa dhexdeeda macna alficli ficil macnihiis uu ku sugan yahay duuna xuruufi xuruuftiisa ka sokay sah iyo mah waxa weya sah uskug ay mahna inkafif ay la macno tahay laakiin xuruuftii ma haystaan waqad saraxtu anigu waa cadeeyu ku yidhi bi haadihi lmas'alati masaladan oo ah haddii ismu ficil hormaro ficil mudaaric ka daba maro fa ay la xiriirsato war ficilkaas la nasbi maa masladaas waa caddeeyey matnigan ku caddeeyey fi lmuqadimati matnigan ku caddeeyey fii baab ismilficil waa halka waa akrika kitaab baabka soo socda oo ismu ficil looga hadlaa baabkaasaan ku caddeeyo ku yidhi wallahu subxaana wa tacala sal allahu waslama wbaarak calaa nabiyina muxamed